بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tunamshukuru mwejitu subhanahu wa taala kwa ishpere neema hizi yasichimukatike kwane nakasa sauti yitu nasich nakasa zani takuhadona zani handiko hata chibasi chikumhala kure hiyo ni moja katika neema za mujitu tunamshukuru mujitu subhanahu wa taala na shpenzere maskwaya kwa sichinakaanza koda chintu matayasara عن شيخ خاسمه يسكول فنجيلا كاينا شيخ خاسمه فشبينزيرك واسج نكيو ناني وشيخ خاسمه ويو ناني واخباري زي ناني مشيخي بي ناني كركا ونفونزي ونيووا آه وانوي أعماري زي زيوغاني زي اللي فيرو ونرو بالحقيقة ترنجلا تكرنجلا تاريخي يتو يميني نو مشيخي وميني zintu ningi haisowi tarafu yao chinewa maina yao chahafidhire na hiyo ni katika asrari za mujitu subhanahu wa ta'ala kwa mtu hushikamanishwa qalbiye na albaqi albaqi ni mujitu subhanahu wa ta'ala mtu hushikamanisha qalbiye na mujitu na mujitu hufanya dhikriye baqi mtu huyo kwa watu humkumbuka mpaka leo muti Sheikh Hasim tangufiro mpaka leo muti takriban ni miaka 95 takriban jisa lakini mpaka lero munti wanro at least inayoona iwa kama wafiro katika miaka tisini hizi spisiro lakini nani naiwa habari zao nani na nani na hata maina yao fa Sheikh Hasim huyu ni shekhe mkuru ni katika mashekhe wakuru ni maulamai wa wazazi lamini katika maulamai wakuru na wasulaha wachiwawa ka salah na taqwa na fadhila adila kwaweza azila karkamini miaka alfu wa miteni wa tisa utisini ka hijri ka charabu na ka miladi takriban jisa yo oxford reference andishiri kwaweza azila 1922 استغفر الله 1922 كواي فيره lakini kuwaiza sila 1878 1878 na kwaye fire 1922 na kahijiri jisa jiwo ya Sheikh Haji Bakar Nur jisa ndishiro kwaye za sila mini katika mwaka 1290 min alhijra waa weeye jibilowo sheekh maxweddiine oo maye bin cumar albarawi na aye warikoni muntu tidadaaratu kwakwaaina soma izo cilmu kama fiqhi naluachaarabu sumerika culamai wawariku karkamini karkazamanize na mamaye jibilowa ruqaya bint rufaaca dera bin cumar na aye ni karka wanawake wamini Eh, walikuwa ni mtu mwenye istiqama ni mtu mwenye dini ni mtu mwenye taa faadi lako aweza hazila katika makao na tangu yeche hapa mujitu mtire kaka khalbini kwa aina khpenda kurekereka mujitu sipenda kwa aina mdhukura mujitu kwa wingi tangu yeche hapa wakwantu jiswa mujitu watala fatakuwa na khalbi yao ntanguze hapa ishikamene mujitu kwa wingi وانت ونخكود زين تنتزنا معناه يه خلبية خادر كمبا لميلة خادر كمبا وحصول kwaye na namdhukura mujitu kwa wingi fawhatoa kwaye masiku mamoi mara zingine hata chilawa masiku kati chenda mahala mape mijumba ntakumutukara ntujisa kwaye namdhukura kwaye nakana mujitu subhanahu wa ta'ala adila mape katika majirani wa siku moja kwaye nakenda msikitini na jisiyo hali ya wantu wa zamani taiwari kuzintu wafanya wao mashghuri baada sala la tulo takukuranta takuni taku tv taku programa ziningi takuzintu wafanya bizi baada sala la kawingi watu wachirali la zamani fachirara kama pema washipata kwao wanakondoka kiamu lele kama pema washipata kwao kumtia mujitu maskukati kwao namdhukura mujitu kwao namromba mujitu kama kikuwaona mwingine wakienda mtasafijiri ka, ka saa ka nusu saa kama saa mawili wako wengine wakienda kuwaona kenda wanasoma subaha msikitini kuwaona dhikr hiyo mtasafijiri kama kusala fijiri katika jamaa ukarantoa mpaka hiyo chilawa fau jirani wa zadira siku moja zile maskukati kwa aina kenda msikitini yina kinendo pisirinumbe jisinta kumuntu karanto nakasa sauti eu não entro com o mundo curanto e na halbini sauti ila zirepi chisonga kharibu ukasa sauti ya mundo namdhukuru mujitu faimtiru fudhuli kiingira kunangala sauti hiyo ni kama halampi ni nani nakwa khtumuru sauti hiyo inakula wapi ingire mwene maana cha hapa kelente namdhukura mujitu nangalie maana ni nani tambiri kwani maana wajiraniwe ni Sheikh Hasim wahtawe walikuja hapa walikushipenda kwa aina mtukura mujitu faa mtete mrudire nyumbani pamoja Sheikh Hasim baadapo azize kwa yeye kenda chuoni kusoma Qur'ani adila waqtaye kumirumia ka saba kumere suratul ankabut baadaye kuma suratul ankabut Sheikh Aweso ndiye walikuwa katika zamani hizo katika wa Kurumini ishini Sheikh Aweso Zazila katika 1847 katika 1847 na Fire katika 1909 disa hiyo Oxford reference yandishiro فتقريبا معناه وقتها در كمان شيخ عاصم أبو شيخ عاصم ورغم يكاسبة ناي شيخ تقريبا وأنا مكركم ياكا أربعين عمبيري mambo arobaini na chintu mape fa shekha wesu mwaktaye meno mpenzere mana oyo fa enzereka wawe shekh muhiddini mambire mana uyu chiwawe nakumpa ruhsa minakhsulai kwaye nakhkarantanami kwaye nakhsoma kanza khsoma kaka wawe imkhebelile anzize ntangu apo kwaye nakhshikamana kwaye nakumrasha shekha na kwaye nakenda khsoma kake somere ilmu kake ningi adhkaari barshizo zintu ningi taa na ibada na kaapo takhtambura iyo fadhila ya mtu kwaana kurashmana na wantu wema hasan tangoye chahaba mujitu katika qurani ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha tiyeni mujitu wa kunu maa sadiqina na katika rahma ya hadira mujitu hadira hadira kunu maa sadiqina mera kwawe pamuna wantu wene lillahi watu wapenzela kaiwaya hadire wakunu min asadiqina sula kwadibu ila ummati wani wantu wenilila lakini we mujitu khupere yumnango khupere yulfunguro yawe takhadru kingilla kwawe kwa karka wantu wenilila nijisa ya rabbi hadire kunu ma asadiqina rashmana na wantu wenilila nawe takhpata kwawe ni muntu kwa minilillahi kwawe kwa muntu katika wantu wa mujitu fa Sheikh Aweso Sheikh Hasim mtongoe cha banzi za kurashmana na Sheikh Aweso kwa aina soma kake kwa aina kubarata ilmu kake kwa aina mtumika fa katika ndani ya mui na wakati aje safiro na hata hadila khasida nyingi za Sheikh Aweso za alifiro na za tunziro ni Sheikh Hasim ndiye mandikililo كان مكي بعد أبو وقت شخاصم وتقريبا كميرم يكا عشرين امتانو وقت بيرمونتم زمة من جير شوكة كواينا كينرا كحجة كواينا كينرا كزيارة رمي صلى الله عليه وآله وسلم تقريبا وقت إيو يباركم بعد يو الحرب العالمية يو وولد وو يو كانرا انزره Pamuna grupu hapa katika maulamaa waliko na wanafunzi hapo shakhas takriban miaka 25 hapo basi wale katika wakuru madama tangu miaka saba na mrashu shakha weso na ilmu kake fabarete zintu ningi falazile dila katika maka oyo walazile kamini tarehe 12 Ramadhani wapusire wapisire mui ningi katika andira wapusire mui mape adila ubilo abolo marir na upesire mui mingine hubilowa upesire mkhudisho kanmake upesire hubya kanmake wapanzire waktawa kumerumala upanroa jahazi wapanzire jahazi paka waenzire adani na kula mui awo chishkilo sultani wa mui o na wantu wa mui o na maulamai wa mui o na wantu wenye da'wa karka mui o wonte washfuraha shekhasimo na umalumai awo wa ire wontowotiya na wana wawo na waga na wake wawo na kila kintu kwao nakupata soma kwao nakupata faida kwao nakasa mauidha kake kwao na kuwarombera dua kwa mujitu nakutosisha hali zonte fajisiwa ibariko hali ya wantu iyo qalbi yao warkushikamana na wantu wema na wantu wenye dilla na wantu wakumbushwao na mujitu subhanahu wa ta'ala laziri kan kumere yamani waqtai kumere yamani ndirkamena apo na Sheikh Abdullah al-Qutubi Sheikh Abdullah na yeye ni mmoja wanafunzi wa Sheikh Aweso fa waigisheza hapo adani karintaka kalmake wachimera wantu wenye haja zamani tuchinjwa wakamidea tabari kudayura zamani hizo lakini ema mtu alikuwa shipanda jahazi paka adani kalmake adani humero jahazi paka jidda ambo hendro kamiro tangu adani paka paka makka na madina fa wamerele kwa wana kupanda jahazi adila watuzire jahazi watu chuangira huzuni shadidi kwa wale zile kakao mwini wakumere paka hapa mahala ni dibu mahala ni kule dibu hizo zonte wapisiro na wakati hiyo zonte wapisiro kalma ke jahazi kasa wakati yanzize kwa iriri adila shekha wachuro mbamujitu pamujitu na wafanza sahari kapapo chwala habari kwa iko jahazi inakuyo na wonte wao washpanzo wakabure kwaona kenda kenda jida waishikilile jida dila wachi ziarata mahala ya wantu wema wako hapo wachi ziarata mashekhi wako hapo kan make wachenda wachenda maka maka dila wachishkila china shekh hasimu na wantu wamrashizo ka mufti wa maka مفتي وشافعية كركا مكة وفيلوا السيد أبو بكر بن محمد شطة سيد أبو بكر بن محمد شطة هون دي اللي في روتيو بلو إعانة الطالبين كركا فقه شافعي ناين دي اللي في الدرر ya watu wengi wasomero wanaiwo na ni kazi muhimu fa tishkila hapo Sheikh Aweso na marti tishkila marti كمفتي ومكة السيد أبو بكر بن محمد شطة نانكو هديلا شخويسو وقتايت ان روح جا واركو تشكيلة سيد أبو بكر واوي سيد محمد شطة واركو تشكيلة واوي فهو نايا انزل اشكيلي لك ما ناوي baadaye kuhija ina watu wao walikuwa nao fa yuko ka Sayyid Abubakar azizi kwa aina kusoma kake yajaa sumere nazo ilmu nyingi lakini yakhoonesha yu hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam bima maanao kwa watu wawili hawakuti kabisa awea ni au hadire mtu na kumero oh haikutiba kabisa na mtu mwingine ni nani na mtu nakumero ilmu دائما كلش بر علمه نخسول زايدي نخسول مزايدي لو مtu na dunia كلش بر pesa kadha wa kadha imeingilile pengine kadha wa kadha nazo biashara kadha wa kadha nazo migari kadha wa kadha inasula zaidi لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى له آخر جسيا namuru nakmeru ilmu nahay e nakmera zaidi ye isomere ningi ni shekhe mkuru ni karka maulamai wakuru watisabatowa e karka mini lakini pamona jisa wakati e ayo alikumaka wajmera o mashekhi chenda tsomakao somere hadila ka mufti wa makao sayyid abubakar shata ilmu ningi somero kake hata grupu waaye rashmenu naawo na wingine yo zamani yo wakati hija wanakendo karka grupu jisa kafila wachivilo wala zile kwa waona kenda kumziarata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa waona kenda Madina faye walikubizi kwaye na nasoma kao shekhi hata wantu waenzere warudire tozere mtu ayekenda naye kanmake faimingira huzni shadidi timrombo mujiru subhanahu wa ta'ala namfainze sahari kwa aina wantu waye kurashmana nao kenda kumziarata mtume sallallahu alaihi wasallam ana alifire khasida mape kwa aina na na kuexpress ambako ay nakhtumura izo zimukake khalbini محبة نيو شوقي كم زيارة أمرمي صلى الله عليه وسلم نا بالمناسبة وخدرك وادوه ني كرك مشيخي وكورو كرك إيست أفريكا مونتم فليشيزم تمي صلى الله عليه وسلم كوينجي مدحيرم تمي صلى الله عليه وسلم كوينجي كرك مشيخ وكورو سبتو شيخ خاسم البراوي naasoo khasiida ninkii karka madxiya mtume sala allahu alayhi wa alihi wasalam fa hata karka moy mape karka abiyati adire وإني قد حججت ولم أزره فوا حزني ووا ويحي بدوني كواي من جرى شلاي كواي انزر حجا تخبركم زيارة متومة صلى الله عليه وسلم فمجيتو تيم فاني سهاري في ما بكر كما شريفو Abubakar, Umar bin Abubakar Kullatayni nzere pamoja naye nzere pamoja naye Madina patakuwa naye grupu kurashmana nao nzere ka Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati mtu huko na Mtume sallallahu alaihi wasallam naye na shauki naye mahaba adila abiyati mape hapo كمان برمتمه سلام عليك النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا إمام الحرمين طابت بطه النبي مدينة اليثربي إذ هو عز العربي وسيد المرسلين تعال يا سامري نزور في الحاضري مدينة الطاهري يا رب جد لي آمين قويسم يلتجيه بمدحكم يرتجيه جمالكم يا وجيه يا جميلا يا زين famziarati Mtume sallallahu alaihi wasallam azizekwaye na mpa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam adila fapisiri katika raha na katika neema mshukurie la na neema hiyo anzise kwa kujeti msalla mtume sallallahu alaihi wasallam ka wingi mpaka mtume mujitu subhanahu wa ta'ala mkirimire maskuma moy disa karka ziwoza hadila kwa eme mtume sallallahu alaihi wasallam karka ndoto na mtume sallallahu alaihi wasallam hadila mtu humono karka mdoto ni karka jisa imu karka riwaya bukhari من رآني في المنام فسيراني في اليقظة يكو حديث كركا رواية البخاري ناي رواية من رآني في المنام فإنما رأى الحق mtu utakumbunomeka katika ndoto ombe neemeka zalila kasane hatire fa inna shaytana la yatamathalu bi shaytani hakhadiri kumilla mtu katika ndoto kapicha mtume sallallahu alaihi wasallam ambako aina kufanana na mtume sallallahu alaihi wasallam ukhadira kwa aina kuwa e kapicha mtu mema ukhadira kwa aina kuwa e kapicha moyo mape katika watu wenu lakini hakhadiri e kwa aina kufanana na mtume sallallahu alaihi wasallam fa hadile chimwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto chimpa ijaza chimpo na påskönelse ju fadila ya nayo daraja ya shakhasmu kwa imani mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto na kwa mpere hiyo ijaza na Sheikh uh, Sayyid Abubakar Shatawa taisu meruka yake na kumpere ijaza fakhonize yo mashekhi wachmere yo ijaza wachmera wa mashekhi kwa hao nasoma nao kawo na kapa hapo kwa hao chmera ijaza ijaza hiyo niniyo ni, ni kama silsila ishikameno muntu irokinome humshike manishana muntu pisurombere katika ilmu na katika fahmu na katika adhkari na katika dhauki huvilowa ijaza hiyo ni kama shahada ya wantu wasikizi hutumikiro isa shekhe wenzere somere kake chuo cha kara chuo cha pili na sula kanza kusomesha chuo hicho shekhe kupa ijaza ijaza hiyo maana yeniyo maana we isa uko tayari kwawe nasomesha chuo hichi jami kusomesha hizo maana takhadira kwa wewe nasomesha ni kama shahada كان مكة والزيرة هدي لك كمدينة وانزيري مكة pamoja Said Umar Kullateni wa Karente siku mbili wanafunzi wote na watu wa mrashizo na grupu hiyo adila washtara jahazi ka Jidda wachenda paka mkhudisho lakini Sheikh Hasimu na watu wawili watatu mape وادر كمان سيد عمر كلتاني واشترانية كواونا كان ركو زيارة حضرموتي حضرموتي ني كركيماني كواونا كان ركم زيارة إمام علي الحبشي إمام علي الحبشي هو الموي كركا مشيخي وكرو كركا علماء وكرو كركا أولياء وكرو زازل كركا سيئو تعينش سيئوني زي, آه زي شلاوكو سيئوني تقريبا تنقوي في أوروبا كإسن ميا كامية فللزيرة كمكة كواهو نكين كدر كمانا نا إمام علي الحبشي كواهي نكين رخصو مكاكي na kwa haina kenda hadila shekha asimu enzero kujikani yantatu enzero enzero kakwaye naksula khsoma kake na kwa haina ijaza kake na cintu cha tatu kwaina mrombera mujitu maradhi mapya yaewa na ukake mimbani mujitu kumpoza maradhi ya adila tolele dawa na tabibu mini katike na Somalia katike adila waqta ay kumero kujje sayun dirka minu imam al habshi alli fi khasida kwaye na iyo qodira yo furahaye kwaye dirka mene kwa mujitu mfanzi sahari kudirka mana na imam al habshi furahire Imam al-Habshi kwa yana kudirkamana nao fa mambire umradie kwa yai lilo anzize kwa ya soma kake sumere kake katika ilmu nyingi hadila na sumere katika ziwa za hadithi sumere katika ziwa za fikhi sumere katika tafsiri sumere katika nyingi zintu zingine na mpere ijaza na ijaza hiyo iko yandishila hata katika ziwa iko chio imo eh, ijaza za imam ali lhabshi tumero ikumbaraha mapya andishila iyo ijaza ya imam ali lhabshi yaemperusha khasimo na katike andishire kwaye mziyarete سيد عمر كلتيني والمحب قاسم البراوي جنبيلو المحب قاسم البراوي عندي شيرة تقريبا إجازة يعني بيجين بيري تقريبا ونصف وعندي كريلو إجازة كركاز كاري نكركازيو na asanid zake isero iyo muradhi ya tatu yami lilo kwaye namrombera mujitu mujitu kompoza iyo muradhi yaye nawe kake mimbani fa imam alhabshi mambire kasa shi maradhi hii yawe nawe kaku mimbani so maradhi lakini we iyo mimbayo iyereka mahaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam na marungu yo nzima iyere imunuru ya mahaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kasajisiyo ya alifira khasida ningi raha iwariko ni khasida kwa ayana kumalifia kumfalisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwakumbusha watu pamoja na mtume na shikondo chao na hayati yao kwao na mrasha mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam na mambire cha nuru hiyo ikumerekako hiyo sini ipanzire izidire shauqio izidire basi wakati hiyo katika duniani itakuwa ni karibu na mpere bishara nyingi zingine furahiri Sheikh Hasim bishara hizo na mambile bilhakika sharifu maana mi kitu muyine naanzire kama kawaalimu wingi na kama daktari wingi wantolele dawa na tabibu na maradhi hata wengine wanambire kwawe usule kwawe nakhpishowa iyo mahala hiyo kasa khpora ambire hayahitaji hizo zonte kasawe kasa sababu hiyo ولزير كرمك كرك حضرموت وزيارات موزينجنا وزيارات تريم وزيارات عينات مال الشيخ بكر بن سالم زي شلا نام هلا وينج مشايخ وينج وواركو كرك حضرموتي وزيارات كرمك لزير كحضرموت انزر مخديشو نم خديشو أبو در كمان أنا شيخ شيخ مشانشية شيخ حاجي صوفي تدر كمان نايو شيخ عبد الرحمن حاجي صوفي نايو وكاين أيوه za wakti kumele fa insha allah shipata wakti nafasi nyingine shitakudhamastira wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil